الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين cashirkan waa cashirkii boqol iyo sagaashanaad ee ka mida min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu maa yuqra'u fi salaati اljumuca wuxuu baab yahay wixii lagu akhriyi lahaa salaada jumcada ee qur'aan ah bacda alfaatixa faatixada kadib intaanan cashirka guda gelin laba masalaan rabaa inaan baraarujiyo midda koowaadi waa mas'aladii xalay aan ka hadlay qiso ku lug leh qiso ku lug leh xalay waxaynu tilmaanay waajib inugu tahay dadka aan muslimka ahayne gaalada ah ee dariska nala ah noo shaqeeya xaafadaha jooga dukaamada jooga ama qaab kale loo gaari kara loola xidhiidri karoo dhanba in diinka islaamka loo bandhigo wakhti lagu bixiyo dacwada ayadaa la guto fariintii nabiga la qaado calayhi salaatu wasalaam waajibkana loo qumo dhibaatada ay leedahay ruux gaala oo ku yidhi inaan islaamaan rabaayo tawxiidka ii qabana khatarta ay leedahay ood u qaban weydayna waan soo sheegnay gaal baa yimid ama diinkii baad ogu yeedhay towxiidkii ii qabuu ku yidhi qaabkii loo soo geli lahaa islaamka ii sheeg buu ku yidhi waad fududaysatay caaqibada xun ay leedahay ee diineed iyo xukumka sharciga ah waynu tilmaannay xalay in culamaa'ulxanafiya ay yidhaahdeen haddaad tidhaahda ii yarkaadii aan qadeeye xilli kale ii soo noqo wax yar isug inaad ku gaaloobaysay mareen culammada xanafiyada ah waa madhab ka mida ah madaahibta afarta ah jumhuur ahlicilmina waa ku waafaqsan yihiin jumhuur ahlicilm afarta madabooda kale iyo a'immada kaleba way ku waafaqsan yihiin badankood khilaaf yaroo bacdulmuta'akhiruuna macaan lahayn baa jira marka masale sidaa u culus weeye masaladii marka qaabka xale aan uga hadlay qiso ku lugle ayaa eh, nin ka mida ah jamaacada masjidka cashirkana dhagaysta oo haddaba fadhiya yaa markan cishaha ka baxnay ii yimid qiso qisadaa ee ku lug leh masaladaa ku ii sheego xanuun badan soo xaqiiji baan idhi bal xog intaa ka badan keen saaka fajarkii baan meel ku wada tukannay cidda ay qabsatay lambarkeedii ruuxii lagala xidhiiri lahaa goobtii wuxuu faahfaahsan buu keenay maanan la xidhiidhin meesha ayada farahan ka qaaday intuu asagu ii sheegay baan idiin sheegay oo xanuun badan mar hadduu odayna yahay hawshina keenay caddaymihii lambarkan la soo istaagay intaasa igaga filan ninka u baahdana waynu siinaynaa lambarka iyo howlahao dhanba wuu la xidhiidhi karaa qisadaas waxaa weeye nin soomaaliyeed yaa south africa johannesburg ka shaqaysanaya dukaan buu ku lahaa gabadh suud afrikaan oo gaalad ah ayaa u shaqaynaysay dhaqankii muslimiinta iyo salaadoodii iyo hawlahoodii iyo bay u bogtay dhowr goor bay ku tihi war inaan islaamaan rabaaye towxiidka see islaamka lagu soo galaa diinta islaamka inaan galaan rabaaye caawi qaabkee lagu soo galaa seen yeelaa na doofaryahay shaqaysuun buu dhihi jiray islaan islaamkaada ma aqaanee shaqaysaanku idhi way ku soo celisaa na shaqadaada qabso way iska xishootaa maalmo kadib haddana soo celisaa canaan buu dhagaha ka raaciyaa war islaamka inaan galaan rabasay u lahayd ee islaamka ii geli ama meel kale ii gee ama adugu ii qabo ee asna u wareejin hayay u canaanan hayay bay tii alla ku timidoo gabadha way dhimatay sidaasay ku dhimatay aqise aad iyo aad u xanuun badan gabadhi markay geeriyootay ninkii soomaaliyeed war baa galay indhaha markuu isgeliye seexdaba islaantoo socota u imanaysa hebelow inta aad nooshahay baa naari kaa xigtay ku tidhahdaa inta aad nooshay baa naari jahannama kaa xigta qalaf markay kaa tidhaahdo jahannamaad geli anuguna hadda waan cadaabana waa lae cadaabaa waxaa la i yidhi intuu hebel ka soo dhimanayo ee booskaada lagu bedelahayaad naar ku jiraysaa maalinku asagu qalaf soo yidhaahdo booskaada naarta isagaa gelaya aduguna jannada lagu geynaya saasay habeen walba oo la timaada indhaha markuu isgelayba riyay ugu iman intaasee ku dhihi hurduu ka saahiday dhowr bilood markuu seexan waayey oo indhihiisu taagan yihiin oo xanuunkiisii xaddhaaf noqday oo wadaadda loogu yeedhay oo qur-aan lagala samray oo geed walba la mariy oo laga samray hadda waxaa loo qaaday soomaaliya muqdishuu jooga isagoo xanuunsan oo waalli ahaan ah qisadaasi waa qiso aad u culus weeye haddii la leeyahay intaad ka nooshay baa naari ka xigta oo indhaha markuu isgeliya ba islaanta u soo istaagi hadda waa hawl xanuun badan wey waa li isagoon dhimanina noolayn hadda ahalkiisu hayaa maxaa wadaadkii wadaad soomaaliyeed baa isxilqaamay gabadhi reerkeedii buu aaday diinka ugu yeedhaa wakhti badan buu ku bixiy reerka reer la yaqaano weeye maxalushaahid qisada waxaa weeye dadkan gaalada ah ha fududaysanina diinka inaad gaadhisaan ilaahay ka cabsada tawxiidka faafiya diinka u sheega dadka qiimaha idinla yeesho waxaad aaminsantihiin masaajidii baad ku jirtaan diinkii baad baranaysaan waa shay qiimo badan waa risaaladii rabbi u dambaysay waa dhaxalkii subanaheen xil baa ina saaran nabiga calayh salaatu wasalaam gadaashiin nabi lama soo dirayo shareeco kale la imanaya mas-uuliyadda idinkaa laydinkaga tegay idinka inaad sii wadaan way balliquu cannii walow aaya nabigaa ina diray rusul baa tihiin niyaabata can rasuuli اlahi sal lay wasalam xilka ayaan la fududaysan adoon afsawaaxiliga aqoonin ama ingiliishka aqoonin u sheeg towxiidka saa dhadha ogu celceli saacadha kugu qadaato markuu towxiidka ku dhawaaqa kadib ciddii wax u sharxaysa afka kugu dhaanta ama luqada kugu dhaanta raadso laakiinsan dhicin ruux gaala oo ku yidhi towxiidka la ii qabto ama islaamka seen ku soo galaa inaad mermeeriso iska ilaaliya khatartaasay leedahay atartaasay leedahay masalada marka waa masalada aan rabay inaad qisada ku baraarugtaan masalada labaad ii raacda xadiidka xale u dambeeyey cillo lagu sheegay baan rabay inaan baraarujiyo oo aan xalay haafay inaan baraarujiyo wadaadka la yidhaahdo xumayd ibnu hilaal alcadawi xadiidka inoogu dambeeyo u wuxuu xadiidka ka warinay can abi rifaaca alcadawi buu xadiidka ka warinayay abulxasan cali almadiini kitaabkiisa cilalka ah, raqamka lambarka ayuu xadiidka kaga hadlay markaasu wuxuu sheegay arrin uusan daliil u keenin ayuu sheegay oo ah uu yidhi walam yalqa cindii abaa rifaacata xumayd ibnu hilaal aniga agtayda lamuusan kulmin buu yidhi saxaabiga abuu rifaacata alcadawi ah sidaasuu maray lamuusan kulmin yacni wuu soo gaadhay nolol wuu ku soo gaadhay laakiin liqaa iyo kulan ma dhexmarin buu leeyahay sidaasuu sheegay walam yalqa cindii abaa rifaacata walow kaana xumaydun walow kaana xumaydun buu hadalka makhtuuطada iyo midka madbuucadaba ku go'aya waxaa laga yaabaa inuu rabay imaamku inuu tacliiliyo xukumkiisa uu sababeeyo inuu doonayay laakiin hadalkii ma dhammaystiro saasaa lagaga tegay calaa ati xaal cadamu liqaaga uu sheegay ibnu اlmadini laguma waafaqin walidalika imaam muslim xadiidka wuxuu u arkaa inuu yahay mawsuul mutasila la nqaطaca fiihi fakharajahu fii saxiixihi sidoo kale alimaam albukhaari fii aladab اlmufrad buu ku keenay xadiidka raqamka ah bihada ariiq bihada alwajh buu ku keenay wax cilana muusan tilmaamin kadalika النasaa'i fi sunan الsuqra wuu keenay waxtaja bihi bihada ariiq wejkan asaga qudhigiisa ibnu khusayma fii saxiixi wejkan qudhigiisa kadalika jamac min ahli اlcilm weliba abwaabta ibnu khusayme aad bay u quruxsanta wuxuu u baabaystay baabu ibaaxati qaطci اlkhudbati liyucallima bacd الraciya mar labaad buu soo celiyey oo baab kale ku soo celiyey wuxuuna u baabaystay baabu الruksa fii qaطci اlimaami اlkhudbata litacliimi الsaa'ili alcilma idan ibnu khusayma nasaa'i muslim iyo bukhaari fi ladabba kulli waxay u arkaan ciladaa uu sheegay inaysan sax ahayn bay u arkaan dahabi isagu wuu tacliiqiyo wuu naqdiyeyba ibnulmadiini wuu naqdiyey kitaabkiisa ii sheeg siyarka siyar aclaam nubala wuxuu kaloo ku naqdiyey almiisaan almiisaanna waa ku naqdiyey marka tacliiqa uu ku leeyahay kitaabkiisa siyarka igu qiima badan wuxuu leey wa riwaayatuhu rwaayة xumayd بn hilaal alcadawi canhu can abi rifaacata fii صaxiix mslm waqad adrakahu uma huwa rajul min qabiilatihi wa macahu fii waطanihi waa naqdi aad u xoog badan dahabi markuu hawshaa taabto waa ku fiican yahay wuxuu yidhi horta riwaayatu xumayd bn hilaal alcadawi can abi rifaacata alcadawi waa fii صaxiix mslm saxiixu muslimna waa kitaabkii xufaaddii xilligiisa joogta isku waafaqeen calaa sixati ay baasmareeyeen feermeeyeen axaadiista lagu naqdiyeyna kumaba jira xadiidkan la dara qudni walaa abu mxuah mascuud adimishqi walaa abu caliy aljayaani jamaacadii hawsha ka hadli jirtoo dhan way ka leexdeen xataa wadaadkii ibnu camaar ashahiid iyo ciidankiisa kulli waa iskaga leexdeen taa waxaa dheer buuhi waqad adraka wuuna soo gaadhay nololbu ku soo gaadhay muslim baa xujaystay nololna waa ku soo gaahay waxaa la dheer buu ihi uma huwa rajul min qabiil waana isku qoys taabicigan xumayd binu hilaal lam yakun fi اlbasrati aclama minhu baa la yidhahdaa waa nin imaama oo jabal ah oo nin la aqoonaba uusan jirin xilligii siday xufaaddu sheegeen asaga iyo saxaabiguna waa isku qoys laba isku qoysoo kala maqan baa jiri karta oo midna uu kenya fadhiya midna uu etoobiya fadhiyo midna uu darkaa dhowr fadhi waa dhici karta soo ma wuxuu idhi uma huwa wa macahu fii waطanihi isku magaalana wey jooga reer basray wada ahaayeen saxaabigu waa qoys isku qoys baad tihiin oo waa ahalkaadii isku magaalana waad joogtaan noolla waad ku soo gaadhay adaguna arday cilmiga raadiyaad tahay waxaa ku darsataa taabicigu mudallis ma aha mudlis ma aha canna xataa muusa dhihina qaaluu ku yidhi marka tacliilka ibnu madiina marka dhagjalaq looma siinin qadiyaddaas inaan baraarujiyaan raba iska ogaataan xadaثna cabdالlah بn mslmة بn qacnb alqacnabi xadaثna sulayman whu bn bilaal الtaymi can jacfar ibn muxamed can abi abihi muxamed bn cali moxamed albaqir can ibni abi raaficin cubaydillaah ibn abi raafic baa magaciisa le wuuna iman doona riwaayadan baa caddayn doonta qaala wuxuu yihi cubaydillaah istakrafa marwan ibn xakam ibn abilcaas ibn umaya ayaa wuxuu kusiisime ka dhigtay abaa hurayrata abuu ka dhigtay kusiisime cala almadiina madiinu yidhi igu siisin marwan ibn alxakam ibn abilcaas alumawi magaalada madiinu wuxuu ka ahaa gubarnatoore ama waxaad u taqaanaa guddoomiye degma ama barhasaaba xilligii sayidina mucaawiya uu khaliifka muslimiinta u ahaa ee asagu dimishqo uu fadhiyey wa kharaja waana baxay ninka la yidhaahdo marwaan ilaa makata makuu aaday fa sallaa lana abu hurayra abu hurayrana tujiyey aljumucata jumcaduuna tujiyey maadaamuu amiir yahay kusiisimo ah faqara'a wuxuu akhriyay bacda suurati اljumca suurat اljumca gadaasheeda wuxuu akhriyey fi اrakcati اlaakhirati ragcadda u dambaysay labaad ida jaءaka almunaafiquun suurat اljumca iyo suuraة اlmunaafiquun buu labadii ragcad u kala qaydiyey tii hore wuxuu ku akhriyey aljumuca tii labaadna wuxuu ku akhriyay suuraة اlmunaafiquun qaala wuxuu yihi cubaydilah ibn abi raafic weeye faadraktu abaa hurayra abaa hurayran haleeloon ka daba tegay buu ihi xiina ansaraf markuu salaaddii ka baxay oo gurigiisu aadaya baan isku liiliyoon garab galay faqultu la waxaan ku idhi innaka qara'ta bisuuratayni waxaad akhriday qara'ta bisuuratain ay sallayta bisuuratayn bay ka dhigan tahay hadduu qiraa'a bas u jeedo wuxuu odhan lahaa qara'ta suuratayn ayib innaka qara'ta bisuuratayn laba suuradood baad ku tukatay ood akhriday kaana cali bn abi aalib yaqra'u bihima uu akhriyi jiro uu ku tukan jiray bilkufa waa uu kufa jooga amiirka ahaa ee muslimiinta khaliifka u ahaa oo cubaydillaahi bn abi raafic iyo cali maxaa ka dhaxeeya abu raafic oo aabbihii ood garanaysa waa mawla rasuulillahi wa ninkii qabtigaa nabiga xoreeyey ayb wbitaali asagan ibn abi raafic cubaydillaah wuxuu kaatib iyo karaani u ahaa sayidina cali cali bn abi aalib xilligu kuufo joogay amiirka muslimiinta uu ahaa gacanyaro wax u qoro oo karaani u ahaa xogtiisoo dhan buu hayaa saasuu ugu sheegaya inaka qara'ta bisuuratayni kaana cali bn abi aalib yaqra'u bihima bilkuufa markuu joogay aduguna maanta waad nagu tujisay cali iyo reer banumi wax udhexeeyana waad og tahay weeye waxbuu u yarqarinhaya wuu dareensiinaya waa sidee reer binu umayaad waali u tahay oo amiir kaa dhigto kusiisima kaa dhigtay suuradihii calina waad ku tukanaysaa hadday isqabadsii buuhi inaad fahanteen baan u malayn wuxuu ujeeda abu hurayra wuxuu yidhi innii samictu rasuula اllahi sal ly yaqra'u bihima nebi maxamed oo ku akhrinhaya labada suuradood baan arkay buuhi oon maqlay yowma aljumucati maalinka jumcada ah riwaayada warka ka bax buuhi qara'a bihima abulqaasim waxaa ku tukan jiray abulqaasim cali iska daaya abu turaab joojiye nabigaa ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam marka nabigaan raacaya warka reer banumiya cali aad sheegin cerka la aad buuri وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم إسماعيل المدني can jacfar bay ka wari jacfar asaadiq can abihi aabbihi oo muxamed moxamed albaaqir ah can cubaydillahi bn abi raaficin riwaayadan waxay ku soo tiri can ibni abi raaficin haddana magaciisu cad baa laguu sheegay cubaydillaah ibn abi raaficin alqibطi qaala wuxuu yidhi ninkaa taabiciga istakhlafa marwaanu marwaan baa ku siisima ka dhigtay abaa hurayrata bimili fadakara wuxuu sheegay wey raawigan dambe bimilihi ay bimili xadiidi saabiq ayuu sheegay كدغتا ابا هريره بمثله فذكر وحو شيغي ويراوغان دنبه بمثله اي بمثل الحديث السابق ايو شيغي غير هذا يشاء ان في روايه حاتم اسماعيل وحا كجرا فقرأ بسوره الجمعه سورة الجمعة أخرية في السجدة الأولى أي في الركعة الأولى ركعة هر وحكو أخرية سورة الجمعة وفي خطبة مرمر بيانا واركتينو مالنا جمعة إيه منافقون مالنا أهل الطاق إيه سورة الغاشية سورة الأعلى بيكدقان مرنا هولا هوس بالود دقان وفي الآخرة ركعة wriwaayatu cabdilcaiizna riwaayatu cabdilcaiiz cafwan oo adarawardi waa milu xadiii sulaymaan bilalatayn oo ariiqi hore ah ariiqi hore ah xadiidkan marka waa laysku khilaafay sanadkiisa calaa abi jacfar asaadiq calaa abi jacfar calaa abi jacfar albaqir cafwan abi jacfarda wuxuu noqonaya waa maxamed cali albaqir ba abu jacfara ah. marka ikhtulifa calaa muxamed bn cali albaqir maxamed bn cali bn xusein bn cali bn abi aalib weeye abtirkiisu waa muxamed bn cali ibn اlxusain ibn cali bn abi aalib radi allahu tacaala can weeyaan ariiqan uu muslim doortay baana ugu fiican oo min ariiqi jacfar asaadiq can abiihi muxamed albaqir can ibni abi raaficin can abi hurayrata ah ariiqa ugu qiimo badan uruq kao dhan dacfi baa ku jira iyo ikhtilaaf iyo iطiraab walidaalika daara qudni ariiqan laftigiisu rajaxaya ciilkiisa baad ka fiirin karta اذا حديث كان محينو كرديي او انو شيغي in nabigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood salaada jumcada ah ragcadda koobaad bacda alfaatixa uu akhriyi jiray suurat اljumca ragcadda labaad bacda alfaatixana uu akhriyi jiray suurat almunaafiquun khudbadeennu marka dhibka haysta waxaa ka mid ah oo mararka qaarkood xataa ay oga tagahayaan suurat اlghaashiya iyo suurat اlacla oga tagayaan khudbaday dheeraynayaan khudbaday dheeraanayaan kadib waxay dareemayaan dadku inuu tiigsaday ama la daalay oo la ruruqsanhayo oo kolba dhinac la isku roghayo oo imaamku muxuu leeya hahda ay meeshu ka socoto kadib wuxuu feedhaha ku dhufanhayaa salaaddii wuxuu ka cararayaa marka suuratuljumca inuu kutugooda waa ka cararayaa munaafiquun buu ka cararayaa haashiya caluu ka tegayaa markaasuu arraytalladiinna cataynaa iyo iyo lam yakun shawayba dheertahay waduxaa iyo alam nasrax markay u roon tahayba waa khalad marka hore khudbada gaabi si salaadu aad qiraa'o fiican oogu hesho ayib وxadثna يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير بن عبد الحميد الضبي قال يحيى وxuu أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد المنتشر الهمداني الكوفي عن أبي أبي محمد المنتشر عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير culimmadu waxay ka hadleen muxuu nabigu calayh الsalaaة wasalaam u doortay yom suuraة اljumca inuu akhriyo fii salaat اljumca uu ku akhriyo munaafiquun muxuu u doortay inuu fii salaat اljumca ku akhriyo waxay leeyihin culummadu waa iska caddahay munaasabada oo suuraة اljumca maxay ka hadlaysaa qaybaha u dambeeya suuraة اljumca maxay ka hadlaysaa jumcada iyo axkaamteedii bay ka hadlaysaa qaybaha hore bicada nabiga calayhi الsalaaة wasalaam almabda wاlmacaad ma'aalka muminiinta kuwa diinta ku kufriyey ma'aalkooda axkaamtii usuushii diineed baa ku jirta maca atarkiizi watanbiihi calى fadli salaaة اljumca waa munaasib wey suuraة اlmunaafiquun nafs الshay munaafiqiintu maalinka jumcada iyo kulammada iyo ciidaha way iman jireen waana xilliga ugu badnaayeen suurad marka iyaga taabanaysa oo gaaban in lagu dul akhriyo loona badhigo towbad kaarkan laga gubo si dadban kaarka looga gubo la laxabiyo ilaahay la xusuusiyo dhaqanxumadooda la baraarujiyo kii qalbigiisu wax ku jiro uu toobad keenaa ku jirta suuradda adduunya iyo kala badan yihiin waxba uusan waxaan taraynin ilaahay wax walba ka warqabo beenbeenta iyo reemagaalnimada iyo munaafinadu uusan soconaynin in towbad loo bandhigo hawlahaasaa suuradda ku jira suuratulmunaafiquun marka ardaalladay u daran tahay suuratuljumcana jumcadii bay ku xususanaysay axkaamteedii waa laba suuradoo aad iyo aad u qiimo badan can xabiib ibnu salimin mowla nucmaan ibnu bashiir wa kaatibuhu ninkan xabiib ibnu saliman nucmaan ibnu bashiir alansaari alkhasraji buu u ahaa mowloo gacal isagaa xoreeyey wabittaali qur-aana wuu u ahaa gacan yaro ah can ibn bashiir radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu ihi kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu yaqra'u kii ku akhriya fi lciidayn labada salaadood ciidda ciidda carafiya midda soonfur ee soonka ka dambaysa iyo wa fi ljumucati salaada jumcada wuxuu ku akhriyi jiray bisabbix isma rabbika laclaa wahal ataaka xadiiu lhaashiya labadaas suuradoodna waa akhriyi jiray inuu labadaa israaciyana waa dhici jirta in munaafiquun iyo suurat ljumca akhriyan way dhici jirta qaala wuxuu hi nucmaan waida ijtamaca alciidu waljumucatu salaad ciideed iyo hadday isku beegmaan jumcana wuu ku ahriyay fii yowmin waaxidin hal maalin ay ku kulmaanna yaqra'u bihima labada suuradood buu ahriyi jiray halataaka xadiiu eh, lhaashiya iyo sabix isma rabbika lacala fi ljumucati wa fi lciidi ciiddana waa ku tukan jiray jumcadana waa ku tukan jiray waa inaga soo marata nabiga alayh isalaat wasalaam hadday isku beegmaan ciid iyo jumco dadkan rukhsu siin jira isaguna wuu tukan jiray maanto kale laba ciidood baa isku beegmay ninka ciidda hore tukada dadamba waa kaga filan tahay ninka isku darana waa khayr anugu waa isku darayaaba odhan jiray markaa nabigu isku darayo ciiddana bacda alfaatixa wuu akhrini jiray suurat alkhaashiya iyo suurat alaclaa jumcada qudhigeeda markuu khudbeeyo uu tukanhayana ragcadda koobaadna suurat alaclaa tadalabaadna suurat alkhaashiya ku oo isku dari jiray wey yaqra' waa akhri jiray bihima bisuuratayn labada suuradood oo haashiya cala ah fi salaatayni ay fi salaati اljumcati wa fi salaati اlciid waxadaanaa waxaa kaloo xadidka noo tabiy qutaybat bnu saciid xadana abu cawaanata wadax bn cabdillahi اlyashkuri can ibrahim ibni muxamed ibn muntashir bihada اlisnaad can abiihi can xabiib bni salim can nucmaan ee soo marteen sanadka asaga ahaa وxadثna cمر الناqد وxadثna سفyان بن عuyaynة عن ضمرة بن سعيid عن عubayd اللahi بن cabdاللahi بن cتبة بن mascuud الhudلي qaala wuxuu ihi taabicigaas kataba ضaxاaq بن qays ضaxاaq بن qays التmimi ضaxاaq بن qays الأxنف بن qays baa magaciisa loo yaqaanaa ضaxاaq بن qays waa laska lakin magacuu caan ku yahay waa الأxنف بن qays التmimi walaysa الفihriya وala الكilaabiya laba saxaabi baa lagu khaldaa wadaadkan laba saxaabi baa lagu khaldaa wadalika wahima ibn cabdilbar fii sharxihi istidkaarkii tamhiidkaba wuxuu u qaatay ninkan inuu yahay daxaaq ibnu qays alkilaabi oo saxaabi weyn ah buu u qaato oo cumar saaxiibbay ahaan jireen markaasu wuxuu u deliishaday saxaabadu kooda yar iyo kooda weynba cilmigay kala qaadan jireen waxaa laga kibaaru saxaaba inay sikaaru saxaaba cilmiga ka qaataan الضحاك بن qays huna waa alaxnaf ibnu qays waa taabici min kibaar الtaabiciin oo mukhadram ah nabiga calayhi الsalaaة wasalaam wuu soo gaadhay nolol buu ku soo gaadhay laakiin qabla an yuslima isagoon islaamin buu nabiga arkay ama soo gaadhay bacda wafaati الrasuul buu islaamay waa taabici min kibaar الtaabiciin oo mukhadram ah alaxnaf ibnu qays atamiimi baa la yidhahdaa laba saxaabi baa jiro magacaan iska daxaak ibnu qays saxaabi waa saxaabiga duxaad bnu qays alfihri ay walaalahaayeen faatima binta qays waad garanaysaan faatima binta qays gabadhii ninkeeda intuu fura laisku jiray sayidina cumar iyo iyaduba ay ka niqaasheen suuratulaaq waad garanaysaan caanka ahayd saxaabiga waa fihri waa asaguna min sakaari saxaaba kama weyno nucmaan waa isku da'aad waana saxaabiga lagu dilay marja raahid lagu dilay reer banu waagi ay dileen ee umuna caaisha aad uga xanuunsan jirtay saxaabiga labaad waa saxaabi la yidhahdo daxaad ibnu qays alkilaabi waa min kibaari saxaaba saxaabigaa kale marka ku alde ibn cabdura u qaata inuu asaga yahay sawaabkuna waa taabicigi way ninkan ninkan waraaqda qoraya waa taabicigii waa addaxaaq ibnu qays atamiimi atamiimi oo loo yaqaana magaciisa alaxnaf ibnu qays kataba daxaaq ibnu qays ayaa qoray waraaq ila nucman bashiir buu waraaq u qoray yasalu isagoo weydiinaya aya shayin qara'a rasuulullah suuradee buu ku akhriyay rasuulku ilaahay yowma aljumacati siwa suurat اljumca maalinka jumcada nabigu suuradeed ku tukaday waxaan ka ahayn suuratljumca suuratljumca nabigu ku tukan jiray waan aqaan laakiin suurado kale oo nabigu faatax raacin jiray miyaa jira fa wuxuu uhi nucmaan bashiir soo celiyey kaana yaqra'u hal ataakana waa akhriyi jiray hal ataaka xadiidulqaashina waa ku tukan jiray suuratljumca waa ku tukan jiray xadiidkan waxaa ku soo martay inuu ku tukan jiray munaafiquun iyo aclana waa ku tukan jiray ayib marka intuba nabigu waa jamcin jiray weeye marna wuxuu ku tukadaa eh, munaafiquun iyo jumuca marna suurat laclaa iyo haashiya ayuu ku tukan jiray marka sidaa ha la yeelo dariiqa nabigu u mare ha la maro in la laazimana shardi ma ah laakiin ayadaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan baabu maa yuqra'u fii yowm اljumca salaaddii jumcada qur-aankii la raacin lahaa faataxa haddii la sheegay ee nabigu uu raacin jiray hadda waxaa weeye salaaddii subaxa salaadihii maalinka jumcada gelaya sida subax oo kale suuraduhu nabigu ku tukan jiray baa wax laga tilmaamaya xadana abubakr bn abi shaybata xadana cabd bn sulaymaan alkilaabi can sufyaan bni saciid aلthawri can mukhawal calى wasni muxamed can mukhawal bni raashid annahdi can muslim albatiin muslim ibni cimraan baa la yidhaha albatiin batiinku waa ruuxa caloosha ayaa baطinka la yidhaahdaa can saciid bn jub waa laqabkiisi waa laqab lagu naanayso wey ma aha abtirkiisa iyo maxaan ku dhahday magacakiisa waa naanays muslim bn cimraan wey can saciid bn jubayr can ibn cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana nebi sal slam kaana rasuulka ilah wuxuu yaqra'u kii akhriyay fii salaati alfajr salaada fajr yowm aljumca maalinka jumcada u fajar ah aliflaamim tanziil asajda suuradda sajda la yidhahde aljur soomaalida yidhahdaane ka horaysay suuratu e, axsaab ka koraysay taqila ka koray suuraddaas wey ee haddaba aad toos aad baa loo iltizaamaa oo loo ilaaliyaa oo salaad subax oo wadaad soomaaliyeed ku tujinhayo inuu ka tago sajda iyo haltacalinsan way adag tahay waxa laakiin jumuca iyo munaafiqiin looga tagaayo ma garannin ya waan sheegay soo maaha waan soo hormariyey haddaad ifahanteen asajduu ku tukan jiray asajdatu wahiya sajdatu lam tanzil asajdatu baa ii dhigan dhib ma laha وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وأن النبي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة صلاة الجمعة وحكو أخري جري سورة الجمعة والمنافقين صلاة الصبحنا سجدة إيو سورة الإنسان بكنت كان جري لو ركعوا قيمين جري جمعة كدن بيس الصبحنا منافقون وجمعة كنت كان جري سورة السجدة أيضا وحكو جرى المبدأ والمعاد المبدأ والمعاد باكو جرى bilow iyo dhammaad xaggee laga yimid oo binaadan xaggee ka yimid xaggee u socdaa intuu nool yahay maxaa laga rabaa wixii laga rabay nin walba meeshuu uu ku dambayn lahaa meeshii laga yimid suuratu sajda lagaga hadlay suuratu linsaan baa lagaga hadlay suuratu ljumca lagaga hadlay jumca lagu xusuusiyey adduunkana jumca la rogahayaa howlo badan munaasabaad buu nabigu calayhi salaatu wasalaam eegaya oo fiirinaya وxadثna بن نmayri qال xadثna أbي أbيه وcبدالله بن نmayr وxadثna أbu كريم محمد علاء xadثna وkiiع kilaahuma can سفyاan wadaadka cabdالله بن نmayr iyo wakiicba can سفyاan الثwrي بhada الإsناadi bay ku wariyeen xadiidka milahu mil xadiiث الsaaبق ayay ku warinayaan waxay mutaabacaynayaan wadaadkii cabda ahaa bay mutaabacaynayaan وxadثna محمد بشhار بندار قال xadثna محمد جعفر غندر الهdلي xadثna شعب الحجاج الbsri can mukhawal bihada اlisnaadi milahu shucbi wuxuu wariyey sanadkan oo kale ayuu wariyey oo sufyaan bu asagu mutaabacaynaya shucbe sufyaan buu daba taagan yahay fi salaatayn laba salaadood buu nabiga ku tukan jiray salaada hore ee fajarkana suuraة اlinsaan iyo suuraة الsajda ta dambe jumcadaana munaafiqiin iyo jumuca fi salaatayni buu kiltayhimaa labadu waa ta'kiid kama qaala sufyaan shucba wuxuu xadiidku ku wariyey siduu sufyaan ku wariyey xadaثnي زهير بن حرب xadثna وكيع عن سفyان الثوري عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الزهري عن عبدالرحمن بن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة صلاة الصبح maalinka جuمcada ah nabigu wuxuu akhriyi jiray bacd الفاaتحة ألف لاميم تنزيل السجدة وهل تعالى الإنسان وxadثnي أبو الطاهر أحمد بن عمرو xadثna بن وهب بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبي أبي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري عن الأعرج عبد الرحمن الهرمز هذا ثم ريسين عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي كان وحuu يقرأ kii أkhriya في الصبح salaada الصبح ile fajr baa in badan soo marteeni dad baan fajr ba aqoonin oo subax yaqaanee yowma aljumcati maalinka jumcada ah bialiflaamim tanziil buu akhriyi jiray fi اrakcati اlأulى ragcadda koobaad ee hore wa fi الثaaniya ragcadda labaadna wuxuu akhriyi jiray hal ata cala الإnsaani xiinu min الdahri lam yakun شhayئa madkuura idan munaasabaadkeeda iyo hawshaasi waa sidaa weeye culimmaduna halkaasay mareen saxaabiya taabiciinba dhankaasay mareen a'immada afartaana halkaasay mareen maalig baa xoogow kasii horyimin hawsha ayada ah oo isagu dhihi jiray salaada subax suurad sujuud le in lagu tukada ma aha in layska daayaanaan jeclahay salaada subax suurad sujuudu tilaawo leh ha laga daayo dhihi jiray suuratu sajidna waa taqaana maxay leedahay sujuud baa sujuud tilaawa ay leedahay oo imaamahu maxaa jira xoogow dadkii baa waswaasahaya si loo taagan yahay imaamka loo mooday inuu rukuucay baad arka isagoo sujuudoo soo kacay waxbaa isdabamari tashwiish baa geli ha laga daayo maalig waxaa lagu yidhi salaaddu hadday jahriyad tahay xaggee tashwiish imanaya imaamka qadaasi waa la maqlaa waa la arkaa inuu sujuudo haddana soo kacanayna haddana takbiirtaa laga garanayaa meesha samic allahu liman xamida ma taal jahriyadana waa lamidoo nabi maxamed oo ku sujuuday baa la hayaa saxaaba ku sujuuday baa la hayaa almihim warkaa maalig lama looma bogin culummadu waa diideen sunnada nabi maxamed wana awlaa bilitibaac sidaas wey tacliilka uu maalig leeyahi marka macno badan ma sii laha waa iska ijtihaad waa iska ijtihaad mukhaalif lisunna ah khayrna lagu doonayo lagu gafay baabu salaati bacda aljumuca wuxuu baab yahay salaada jumcada gadaasheeda ma la sunnaysan karaa bacda aljumca saa darteed muslim muusan keenin baabu salaati qabla jumca ma keeni muxuu keeni waaye salaada jumcada ah sunno raatibo oo ka horaysa ma laha xadiidna kuma sugnaanin saa darteed muslim waa ka tegey wuxuu ku yidhi baabu salaati bacd aljumca baabka asagu ma laha laakiin axaadiito kalena laga fahmay aimadiiba saa u tarjamaysta salaada jumcada markaad soo aaddo eed masirka timaaddo ilaa imaamku khudbada uu ka bilaabayo salaad waad iska wadan kartaa axaadiis badan baana ku yimid laguma diidano laakiin waxaa lagaala dagaalamay waxaa weye ictiqaadka ma aha ficlu salaa salaada waa tukan kartaa sunnooyin fara badan afar lix sideed toban labayo toban haddaad doonto boqol ragcadood tuko intaan imaamku khudbada ka soo fuulahay boqol ficlu salaati salaatuna inaad la timaaddo khudbada ka hor laguma diidano ajir badan bay welibaa leedahay maxaa lagu diidan yahay inaad ictiqaadisood aaminto in salaada jumcadu ay leedahay sunna raatiba qabliya duhurkusu sunno raatiba ku horraysa ma laha kuwa ka dambayna waa leeyahay maqribku waa sidoo kale cishu waa sidoo kale casarku ka hor axaadiis baa ku timid kadibna waa lagu dagaalama inaga soo marray fi saxi muslim ku soo marray jumcadu sunno raatibo ka dambaysay leedahay laakiin raatiba ka horaysa ma jirta ha ictiqaadinin salaad muطlaq ah oo intii imaamku halkaa ka soo fulay aad ka wadan karto iyo shareecada kuu fasaxday menisban waxaynu ka hadlayn ictiqaadkan diidanay ma diidanin salaada tukashadeeda xadaanaa yaya ibnu yaxya tamiimi ahbaranaa abdulahi afan khali bn cabdillahi alwaasi طaxaan can suhayl bn abi saalixin can abihi abi abu saalix samaan dakwan can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal lay slam ida sallaa axadukum aljumca midkiin hadduu jumcada tukado falyusalli ha tukado bacdaha jumco gadaasheeda ama dabadeed arbacan afar ragcadood ha tukado midkiin hadduu salaada jumcada tukado markuu jumcada dhammeeyo afar ragcadood ha tukado oo sunno ah amar weeye falyusalli bacdaha arbacan waa amar lilistixbaab wاnnadbi waajib ma aha waajib maaha xadiidka dambaa caddayn doona أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي أبي أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة جمعة دبل هذا تكنيسان فصلوا أربعا جمعة مكا تكتان هذا ثلاث ربطان أفر تكذا نينك zaada camrun fii riwaayati camr anaaqid wuxuu ku daray isagu markuu la waranaya xadiidka abubakr qaala bnu idriis wuxuu yidhi cabdullah bn idriis lawdow sheekhoodii ah wuxuu yidhi qaala suhayl bn abi saalix wuxuu yidhi fain cajila bika shayun hadday hawl ku dedejiso fain cajila bika hadduu kula degdega shayun muraad baa kugu soo baxday dan baa kugu soo baxday salaadda intaad tukanaysaada telefoonka dhacayo xoogow jaanisku dhaafahay soomaaliya waa ula badan tahay fa salli ragcatayni fi lmasjid masjidka ragcatayn ku tuko afarta ilan kama gaadhidi waad ordaysaaye wa ragcatayn laba ragcadood tuko idaa rajacta markaad gurigaad ku laabato masaajidka laba ku tuko labaa kugu dhiman labada gurigaada iyo dukaankaad u ordayso iyo suuqaada ku tuko وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي حاء وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري كلاهما jariir iyo sufyaan can suhayl can abiihi can abi hurata radi allahu tacala anhu qaal qaala rasul lla sal ly slam man kaana minkum musaliyan man kaana minkum musaliyan ikhtiyaarka soomaarat midkiinni tukanayee sunnaysanaya bacda aljumcati jumco gadaasheed falyusalli arbacan afar ha tukado walaysa fii xadiidi jariir minkum kuma jiro muslim buu kala saaraya lafdiguu kala ilaalinaya jariir asagu minku muusan warinin wey wuxuu ku gaabsaday man kaana musaliyan bacda aljumucati falyusalli arbaan xadiidka abu hurayre sidaasuu ku dhammaystiran yahay xadiidka abu hurayre warkiisu waa iska cad yahay ninkii sunnaysanaya bacda aljumca afar ha tukado afar ha tukado afartaasoo sunno ah oo nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam ummaddana uu amray hadda waad aragtaan xoguu marka masale idraaj oy sheegeen xufaadda qaarkood baa meesha ku jirta riwaayadii u dambaysay ee aad marayseen min ariiq ahayd abubakr bn abi shayba iyo camr naaqid من طريق عبد الله بن إدريس الأودي وذلك يسين ورا واحد صومرتين خالد الطحان خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن سهيل هنا نوع عبد الله بن إدريس عن سهيل عن سهيل مدار الحديث هو على سهيل عن waana laisku khilaafay xadiidka calaa abi saalix wa suhayl axsanu uruqna waxaa weeye ariiqan uu doortay muslim oo ah suhayl can abihi aw abu saalixa iyo can abi hurayra can rasul lah sal ly slam taas halkaa kaga tago xafifaay daara qudni ciilka kun shan boqol iyo afar baad ka fiirin kartaan laakiin waxaa meesha ku jira tafsiilkan dambe uu sheegay suhayl ma nabi maxamed buu ka sugan yahay mise waa tafsiir uu taabicigu la yimid qaala suhayl fain cajila bika shayun fasalli ragcatayni fi اlmasjid waragcatayn idaa rajacta afatan ragcadood ee bacda aljumca la tukanayo daahirka nasku waxaa weeye in lagu tukanayo masjidka hadday hawli ku qabatoo degdegayso labana masjidka ku tuko labana guriga la aad baa tafsiilaa yimid axmed xambal baa u horreeyey ninkii tilmaamay ee la weydiiyey wiilkiisa cabdullah ibn axmed baa yidhi aabbow xadiidka qaybta sheegaya in ragcatayn gudo lagu tukanayo bal ka warran markaasuu ku jawaabo wuxuu yidhi ibnu idriis wuxuu sheegay yusallii fii beyti ragcatayni huwa qowlu abi saalixin buuhi axmed intan dambe waa mudraj abu saalix asamaan oo ardayga abuuraa iska leh hadalka nebi maxamed ma aha nabigu hadalkiisu wuxuu ku eg yahay ninkii jumco gadaasheed tukanaya afar ragcadood ha tukado ninkii jumcadda dabadeed sunnaysanaya afar ragcadood ha ku sunnaysto tafsiilkaa in laba guriga lagu tukado laba masjidka lagu tukado ama laba keligoodba guri lagu tukanayo waa min qowli abi saalix waa mudraj su'aalaatu axmed eh, masaa'il cabdillahi bn axmed eh, can abihi firiya baad ka fiirin kartaan waxaa xigay ibnu xibbaan ibnu xibbaan fii saxiixi wuxuu yidhi baab ayuu sheegay baabu tarjim wuxuu lafdatin awhamad caalaman min annaas dikru lafdatin awhamad caalaman min annaasi annahaa saxiixatun maxfuuda waxaan sheegaynaa buu weedh ummad ay ismoodsiinoo ku khaldameen oy moodeen nabiga inay ka sugan tahay tahay lafdigana u jeedaa tafsiilka waa abu saalix iyo suhayl buu jeedaa wuxuuna leeyahay nabiga wax ka sugan waxaa weeye afar ragcadood keliya markaynu ka hadlayno xadiidka abu hurayra ragcatay nebigu inuu tukan jiray bacda aljumuca way sugan tahay oo waa xadiid kaloo ibnu cumar soo socdo muslimin wuu keeni doonaa laakiin xadiidka abu hurayr markaynu marayno afartaa unbaa lagu gaabsan tafsiilka waa mudraj la fangeliya xadiidka intaas uu kaga tegay ibnu xibbaanna asagu wadaadkii khaiib albaqdaadi la odhan jiray ibnu xibbaan ayuu geeriyooda saan filaya khaiib albaqdaadi waa aadii kitaab wuxuu le la yidhahdaa alfaslu lilwasli اlmudraji fi الnaqli kitaabkaasuu xadiikan ku sharxay shawaahid buu keensaday asaaniid buu keenay wuxuu hoosta ka xariiqay hadalkaa inuu yahay mudraj min qowli abi saalix halkaa marka u laabto oo faafaahinta halkaa ugu laabta ama maa badaha falyusali arbaan wx ka dambe bu ka hadlaya ama maa bacdaha min dikri rakcatayni fahuwa qowlu abi saalix asamaan saaxib abi hurayra adrajahu cabdulahi bn idriis alwdi fii xadiiihi waqad bayana dalika zuhayr bn mucaawiya waxamaad bnu salma fii riwaayatayhima can suhayl hada xadiia wamayaza qowla الnabiyi min qowli abi saalixin markaasuu kulli sardiyey ka akhriya kitaabkiisa waa mabuuc wey makaatibtan waa yaalla ya sabxada iima dhigno hadalkiisin baan soo ikhtibaasay laakiin waad ka helaysaa xadiidka qudhigiisa uun farista ka fiiri isaga kuu keenaya xufaaddu marka waa afar dhowr qaybood wey dhowr qaybood wey axmed wuxuu rajaxay hadalku inuu yahay min qowli idriis idriis ibnu idriis cafan cabdullahi ibnu idriis alawdi baa idraajka sameeyey buu leeyahay muslim iyo bayhaqi waxay qabaan idraajka waxaa sameeyey suhayl qaala suhayl soo maragtaan suhayl baa idraajkaas ka leh abu daawuud riwaayadii sidii laga fahmaayo iyo ibnu xibbaan oo asagu caddeeyey iyo khadiib albaqhdaadna waxay qabaan waa idraajku waa abu saalix suhayl aabbihii baa iska leh cabdullahi ibnu iiso ardayga u dambeeyey ah maye sheekha oo saalix ee suhayla maye odayga abu saalix ahaa u xoog badan tahay inay hawshu tahay min idraaji abi abi saalix suhayla aabbiyi buu ka waxay faa'iidaysay riwaayada axmed xambal faa'iidaysay fii musnadihi in waagii dambe uu shikiyi jiray ibnu idriis alawdi oo odhan jiray laa adri hada alxadiid lirasuuli illaahi am la weedhan dambe fain cajila bika shayun fasalli racatayni fi اlmasjid waracatayni idaa rajacta ma hadal nabi maxamed baa mise waa qowlkii abu saalix ama suhayl buu waagoo dambe odhan jiray almuhim idraajka waa jira muslimna uu kuu tilmaamay raxmat ullahi tacaala calayh idan xadiidka kale tilmaamayay in laba ragcadood la tukado waa kana waxadaana yaxya bnu yaxya wamaxamed bn rabxin qaala akhbarana leyt bnu sacd xa waxadana qutaybatu bnu saciid xadaana leyt bnu sacd can naaficin can cabdillahi bni cumara annahu kana ida salla اljumuca cabdulahi bni cumar markuu jumcadu tukado insarafu waa wa jiro gurigiisu aadi jiray fasajada sajdatayni fii beytihi laba ragcood buu gurigiisu ku tukan jiray uma qaala wuxuu yidhi kaana rasuul lahi sal slam yasnacu dalika rasuulka ilahi baa sidaa yeeli jiray nabigu markuu ragcatayn jumcada tukado gurigiisu ku sunaysan jiray maxaa yeelay wixii sunnaa maxaa u khayr badan guryaha ayaa u khayr badan wixii sunno ah een jamaacaad loo shardiyin ee shicaar lagu muujinaynin ee rawaatibtoo kale ah ama sunnada mudlaqa ah guryaha u fadli badan idan ibnu cumar wuxuu nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam markuu salaadda jumcada ka baxo gurigiisa aadi jiray oo ragcatayn tukan jiray waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can naaficin can cabdlahi bni cumara annahu wasafa ibni cumar wuxuu tilmaamay taawuca salaati rasuulilah salaaddii rasuulilaahi sunnadeedii buu tilmaamay wasafa taawuca salaati rasuulilah qaala wuxuu yidhi marka ibni cumar fa kaana laa yusallii mid aan tukannin buu nabigu ahaa bacda aljumacati jumcada kadib xataa yansarifa ilaa uu gadoomo oo uu u laabto gurigiisa fayusaliya racatayni fii beyti oo markaa uu tukan jiray laba ragcadood gurisu ku tukan jiray qaala yaxya bnu yaxya wuxuu yidhi adunnunii waxaan malaynhayaa qara'tu inaan ahriya calaa maa ku dul ahriyay fayusalii racatayni fii beytihi aw ilbatta ama waaban go'aaminayaa buuli mala ma aheen waan jasminayaa awda bimacnaa bal bay noqonaysa bal ajzimu albatta waa maxay waa aljasmu u jeedaa adunnunii sumuusa dhimin waxaan malaynayaa filaya filaya kaba noqee waa ila tahay buu ku yidhi aw ay ajzimu albattata waxaa laga wadaa aqطacu biha ajzimu bihi shakigu waa ka baxay idan ibnu cumar sidaasuu kuu sheegay ilaa nabigu noqdo oo u laabto muusan sunnaysan jirin bacda aljumuca masjid gudihiisa kuma sunaysan jirin gurigiisu ku sunaysan jiray aan dhammayno marka selafku qaabka iskugu khilaafeen markaasaynu eegaynaa xadana abubakr bn abi shaybata qaala zuhayr bn xarbin wbnu numayr muxamed qaala zuhayr wuxuu yihi xadana sma bnu cuyaynata xadana camr bn dinar almaki aljumaxi can zuhri moxamed muslim can salim bn cabdillaah saddex daabic baa isdaba taagan can abihi aabihi cabdullahi bn cumar ana الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam kaana yusallii nabigu wuxuu tukan jiray calayhi الsalaaة wasalaam bacda aljumucati ragcatayn jumcada kadib laba ragcood buu nabigu tukan jiray waxaa lasku hay waa maxay xaggee ku tukan jiray ibnu cumar wuxuu kuu soo sheegay inuu ku tukan jiray guriga guriga kusoo tukan jiray salafku marku waa isku khilaafeen sidee loo jamcinayaa oo laisugu keenay xadiidka abu hurayre ee nabigu yidhi qawliga ahaa ee yidhi ninka sunnaysanaya bacda aljumuca afar ragcadood ha tukado iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu cumar ee sheegaya inuu laba ragcadood basa tukan jiray fii beytihi see loo jamcin bay isku khilaafeen salafku waxay u badan yihiin takhyiir takhyiir bay u badan yihiin waxay idhahdeen ninkii doona afar ragcadood buu tukan bacda aljumca fi lmasjidi hadduu doono wuu iska dayno ragcatayn buu ku tukanayaa fii beytihi xadiidka abu sida hore sheegay ka bni sida dambuu sheegay waa sida axmed uu ku tagay fii riwaayatin canhu fii riwaayatin canhu madhabka labaad wuxuu leeyahay bacd aljumca rakcatayn baad tukanaysaa oo fadli badan lana ceebayn maayo ninka afar tukada labaad tukanaysa xadidka ibni cumar baa caddeeyey afarta la ceebayn maayna xadiidkii cumar abi hurayra caddeeyey ibnu rajab wuxuu yidhi waa qowlu axmed wadaahiruhuna waa maxay ana alahda bixadiidi ibni cumar afdalu liannahu abatu isnaadan xaqiiqo weeye xadiidka ibni wuxuu ku yimid min asaxi اlasaniid lay can naaficin can ibni cumar zuhri can saalim can ibni cumar ariiqiisu wax la arkay ma aha ama abi hurr wuxuu ku yimid min ariiqi abi saalixin can abiihi can abi hurayra abu saalix iyo abu hurayra meel laga mara ma laakiin suhayl in u dhigma ma aha ragga kale suhayl waa nin iqo jabala laakiin dabaqada koowaad ma aha fi اlxifd wاlitqaan maadaama marka xadيث ibn cumar ahbatu وaصxu isnaada min xadiiثi abu hurayra madhab labaadoo axmed bn xambal baa jiro odhanaya ragcataynkaad tukan bacda اljumuca ninka afar tukadana ceebayn mayno dhaleecayn mayno wuxuu dooranaya marka madhabkan ragcataynka ka fadli badan afarta madhabka saddexaad waa madhabu madhabu waxaa w cabdullah bn mascuudin wa cali bn abi aalib cali bn aalib wuxuu labada xadiid baa isku darayaaba labada xadiid baad isku daraysa maxaad samayn lix ragcadood baad tukanaysaa waa madhab idinku cusub baan filhayaa weligin baa iyadan maqal waa madhabu amiir اlmu'miniin axad اlkhulafaaءi الraashidiin caliy wuuna ka sugan yahay afar baad tukan oo xadiidka abi hurayra ah. labaad ku dari oo xadiidka ibn cumar meeqa lix ragcadood oo kale afar israacsan iyo laba gooni u goan baad israacinaysa iyo xertiisuba way tukan jireen madhab cabdullahi mascuud wuxuu yidhi afarta lagu gaabsanaya liannahu asagaaba qowl ah cali muxuu sameeyey jamaca bayna alqawli wاlficli wlkii waa xadikii abi hurayra ficilkuna waa kii ibnu cumar cabdulahi wuxuu yidhi asagu maye afar baynu tukanaynaa bacda aljumca masaajidkayna ku tukan jireen asagii xertiisii saxaaba iyo ataabiciintiisiba madhabkan asaguna waad waad garateen madhabka madhabka saddexaad muse afar maraya madhabkii hore sayidina eh, axmed xambal kii labaadee asagu uu lahaa kii saddexaadee caliy kii afraad cabdullah bn mascuud madhabka shanaad baan maraya tafsiil isxaab bnu raawiya ku absad wuxuu yidhi waannu kala qaadaynaa jumcada dabadeed haddaad masaajidka ku sunnaysanna afar baa tukan haddaad guriga ku sunnaysanna labaad tukanaysa warku isma saaro waxaan u malaynaya waxaa hawsha ugu qiimo badan madhabka cali iyo iyo madhabka isxaaq lixda oo waxba inun ku dhaafina iyo in la yidhaahda ninkii guriga ku tukanna labuu tukanaya ninka ku sunnaysan masaajidkana afar buu tukanaya waa qowlu isxaaq bnu raahuuya jamaaco kalaa jirto nimanka xadiidka wari ay ka mid yihiin zuhayr bnu xarbi sooma aragtaan oo abu khaysamata anasaa'i zuhayr bni xarb abu khaytamat النasaa'i iyo abu isxaaq juzajani iyo النasaa'i fii taraajimi waxaa ka muuqata tafsiil ayaguna waxay dhaheen imaamkuna guriga laba ragcad buu ku tukanayaa maamuunta afar bay tukanayaan nimankan warkood aad buu u quruxsanya maxaa jira waxay nabi maxamed imaam buu ahaa markuu tukado muxuu samayn jiray guriga ummaddana muxuu ku yidhi ninkii sunaysanaya bacd afar ha tukado dadka musaliinta ee ma'muumiinta ah afar bay masaajid ku tukanaya imaamkuna buulkiisu kusoo tukan laba ragcadood madaahibtaasaa ku jirta <laughs> marka xadiidka intaasaan kaga tegaynaa keeda la qumad inku qaata aniga waxaa ila qiimo badan madhabka caliy ama madhabka isxaaq nuraahuya labadaa mid uun ayadoo sidaa tahay ragcataynka guriga ahaa masaajidka waa la iskaga tun karaa murantaa ma laha maxaa fadli badan baynu ka hadlaynay ya kuma maql muxuu yidhi sheekh xasan afartooda guriga geey miya waad geyn kartaa xadana abu nabi shaybata xadana qundar maxamed bnu jacfar can bni jurayjin qaal akhbaranii cumar ibnu caطaa intaa marka waxay ahayd in la sunaysan karo bacda salaati اljumuca iyo qaabkii loo sunaysan lahaa iyo tafsiirkii salaf saax isku waa khilaafeen waxaa ii soo hadhay marka in salaada sunnada ah iyo jumcada loo dhexaysiiyo hakad ama wardi ama kicitaan ama faasil loo dhexaysiiyo oon laysku dhajinin saan loo moodin ragcataynka sunnada ah inay ku dheggan yihiin oy ka mid yihiin salaada jumcada tiiba hadda uu ka hadlay imaamku أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي أن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أرسله أرسله yani naafic ibnu jubayr wuxuu dirayaa ardaygiisa cumar ibnu cata ah yuu u dirahayaa ila saa'ib buu u diray saa'ib bnu yaziid alkindi waa aakhiru man maata min asaxaabati bilmadiina waa ogtihiin saa'ib bnu yaziid alkindi ibni ukhti namir oo namir walaashii wiilkeedii ahaa waa saa'ib bnu yaziid alkindi waa saxaabi min sakaari saxaaba wuxuu xajiyo nabiga la xajiy xajl asagoo toddoba jir ah toddoba sannadood markuu nabigu la xajiyey uu xajgudaarka ka qayb galay buu ahaa waana aakhiru saxaabiya maata bilmadiina waa ogtihiin maxaa loo diray ninka cumar la yidhaahdo yas'aluhu inuu weyddiiyo saa'ib buu weyddiinayaa can shay-in shay arkay mucaawiye minhu min asaa'ib ka arkay sayidina mucaawiye ibn abi sufyaan radi allahu ayaa maalin wuxuu arkay saa ibnu yaziidu intuu salaad jumco aad tukaday saadu oga baxay haddana sunno ku dhejiyey mucaawiyaa qabtoo marka yidhi baasha kala go xogtaasa waxaa soo gaadhay naafic ibnu jubayr annawfali bay soo gaadhay naafic marka muxuu sameeyey ardaygiisa cumar macdaa buu dirayaa yuu u diray saa'ib buu u diray muxuu ku leeyahay saa'ibow hawshii sayidina maca uu kugu arkay oo kuu qoonsaday maxay ahayd miyaad fahanteen su-aasha khayr yasalu asagoo weydiina can shayin arrin oo ra'aahu uu arkay mucaawiya minhu min asaa'ib ka arkay fi salaa salaadda gudaheeda faqaala wuxuu yidhi nacam arrinkaa waa jiraa qaa'ilka waxaa wey waa saa'ibnu yaziid nacam arrinkaa uu qoonsada waa maxay ahayd sallaytu macahu اljumaca salaad jumcaan la tukaday mucaawiya fi lmaqsuurati qolkii yaraa baan kula tukaday maqsuuradu meesha mixraabka la gooye weeye imaamku uu sayidina mucaawiya bilaabay waagii dambana dariiqa reer ban umeya iska noqotay xafiiskaasoo kale xafiiskaasoo kale waa meel yaroo loo goynhaya imaamka markay khawaarijtu bilaabeen inay a'immada laayaan iyo madaxda muslimiinta ayaa loo cabsaday adoo sii jeeday ku wareemahayaan intay salaadda kuu soo dhexgalaan marka waa qol loogu talagalay amniga in lagu ilaaliyo imaamka iyo mas-uuliinta ya maqsuura la yidhaahda waa qol yaroo laga soo gooye masaajidka weeye oo lagu talagalay inuu imaam ku tukado ku sunnaysto khadiibka ku suga salaadda howlaha noocaasa salafkuna waa isku khilaafeen masaajidku ma ka tirsan tahay mise mayaa laysku hayaa ninkii jumca ku dhex tukada maqsuurada jumca ma ka asaxday mise mayana isku hayaan ra'yigoo loo badan yahay waxaa weeye salaf ku badan yihiin masale khilaafiya weeye meeshaa maqsuurada hadday tahay meel babliga ummadda u dhaxayso nin walbuu ku tukan karo masaajidkay ka tirsantahay hadday koox gooni u xidhan tahay ina masaajid kama tirsano jumcana kuma asaxayso liannaha laysat min almasjid halkaasaa tafsiilkaasaa saxa hadda xafiiskii imaam cabdinuur ka warrama ninkii jumca ku dhex tukada maxaad ka leedihi baxdigaasaa gelay ya imaamka horey imaamka waruu jiraaye ama wuu la siman yaha ama wuu ka dambeeya hawlaha baxi kale ad igelinaysaan ti aydin weydii maxad oga cararaysaan ku horreeya uu ka dambeey baad igu turteen anuu xafiiskan ka hadlahay almihii inaad fahanteen falamma sallama alimaamu imaamku markuu salaamo naqsaday qumtu waan istaagay haddaan ahay fii maqaamihii kobti aan taagna baan fa sallaytu sunnan tukaday falammaa dakhala markuu soo galay oo uu ka masaajid ka soo baxay bannaan weynaa uu dhex yimid maqsuuradii arsala ilaya wuu ii farindiro kaalay buuri fa qaala wuxuu yidhi mucaawiye laa tacud limaa facalta wixii hadday aad samaysay ee salaadaad jumcada oga baxday baa salaadda ku dhejisa ha yeelin ha ku noqonni wixii aad samaysay maxaa jira idaa sallayta aljumuca salaadda jumcada haddaad tukato falaa tasilha ha la xidhiidhinin ha ku dhejinin bisalaatin salaad kale ha ku ladhin xataa takalama ay tatakallam ilaa aad hadashood wuxuun sheegto wardi hadal u dhaxeeya oo faasila oo salaad inaad ka baxday tu kalena weli aadan geen laga dareemayo aw takhruja ama aad meeshiiba ka tagto fa ina rasuula rasuulka amaranaa bidaalika rasuulka waa na faray salaad inaan saadlala oo salaadaha loo dhexaysiiyo faasil teed loo dhexaysiyo la kala gooyo muxuuna faray anlaa tusala salaatun salaad inaan lala xidhiidhinoo lagu dhajinin bisalaatin ukhra xataa natakallama ilaannu hadallo yacni khayr lagu hadla iyo wardi iyo tasbiixiya aw nakhruja ama aanu ka baxna meesha aan ka dhaqaaqno meel kale la istaago khuruujku ma ayn masaajidka aad ka baxayso goobta waad ka dhaqaaqi kartaa ama halkii adoo iska fadhiyaad wardiyi kartaa istikfaarsan kartaa kadibna halkii baad ku tukanaysa laakiin waa inuu hadal lay hadal uu kala gooyo labadii salaadood ama dhaqaaq goobta laga dhaqaaq ama laga baxay ay kala goyso وxadثna hاrون بن cabd اللahi بن marwan البغdاdي xadna xajاج بن محamed الmisisi qaal بن jurayr wuxuu hi أhbarna cmar بن caطاء بn abi اlkhuwaarkaad soo maraysan weeye hadda أna naafic بن jubayr الnawfl arsla wuxuu u dir ilى الsaaئب بن يزيid markuu الsaaئب ibn أkhti namir besaa laydin soo yidhi hadda waa laydin aabbihii baa la sheegay ibn أkhti namir ahaa wasaaqa الxadiiثa xadiidkii buu kaxiyaa kaxaynaya oo inagu soo kordha meesha xajaaj ibnu xamed wey xajaaj maxamed almisiisi horana qundar buu ahaa ibnu jurayj buu ahaa soo marteen hayr hase yeeshe annahu qaala wuxuu yidhi ninka xajaaja falama sallama markuu aan salaama naqs falama sallama alimaamu markuu falama mt waan istaaga fii maaami booskeeda walam yadkur muusan sheegin xajaaj alimaama ma sheegin wallahu subxaana wa tacaala aclam suma dhammaanin kitaabu ljumuca kitaabu salaat alciidayn ha inoo jooga insha allahu tacaala wuxuu leeyahay cabdiraxmaan wuxuu leeyahay masaajidka maalka jumcada ugu buuxsamaa bannaanku waa la buuxiyaa dadka qaarkood banaankii ka dambeeyey guryaha udhexeeyo bannaanbaa meel dambe cidlaa ruux iska istaagaya halkaa ka soo tukanayaa salaaddiisu maxay tahay waa salaad saxiixa ah isteedka meesha ugu dambaysa hadduu istaago dadka meeshana uu arkahayo bannaanka taagan way ku filan tahay ya inuu arkahayo oo uu la soconayo tanaaqulaadka imaamka iyo ma'muumiinta ku filan waxaase fiican in safka kale aad la soxidho u soo dhowaato qolyo waxaa jira masaajidkoo bannaanba meel bannaana sii tagahayo oo iska sii farsame cidla oo raba in hadhow markay baxahayaan ay durduriyaan ama aan xogow culays la saarin sidaa waa laga wanaagsan yahay laakiin salaaddu ma asaxaysa mise ma asaxayso way asaxaysa guryaha dambe hataa dhexdooda ninka ku tukanaya ee dadkana arkahaya bannaanka ku tukanaya imaamkana la socon kara takbiiraadkiisa waa ka asaxaysa xataa hadday wadda noo dhexaysa haywey ah salaadda way asaxaysaa webi hadduu inoo dhexeeyo oon is arkayna waa asaxaysa muhimaddu imaamkaan laga hormarin un tay ugu daran waa in imaamka laga hormaro un iska ilaaliya inay xidhiirsanaata shardi ma aha marxaba adiga wadaadku yaa horreey marxaba soo daa <laughs> kaartadiinni baad bilowdeen wadaadku wuxuu leeyahay qolya waxaa jira salaadda fajarka ee maalinka jumcada ah suurat munaafiquun afan suurat sajda way ku yar dheeranaysaa qaybta dambe ay ka akhrinayaan ama qaybta hore keliya hal tacal insaanna waxay ka akhrinayaan inta hore ama inta dambe nimankaa sunnadii ma waafaqeen maysan waafaqin sunnadii maysan waafaqin bacdu ahlicilmibaba qaba suurad haaf laga akhriya inaysan soconayninba murankaasay geliyeen in cudurdaar adoo tukanayo suuraddii wada aad xabeebato ama kugu istaagto oo wax kuu furana aad weydo aad u goysaba mooyeen suurad lama nusayn karo dhexda qaybtama lagama tukan karo oo masale aad looga dagaalamo oo culimo ka hadleenba marka haddaad sunnada dabaqayso suuradda dhamme sajda iyo israaci insaan dadan dhammayn karin iskaga lexo meelo gagaaban inoo taabo todoba meengeliya meelahaasa la aado ayay abwaan shukran marxaba wadaadka islaamta soo afriku daba taagan yahay wuxuu leeyahy riyada waxaa ku jirtay in loo ballanqaaday oy soo celcelisay markii asagu uu soo dhinto naarta lagu kuuso ayadu in janno la geyn doono maysan a shahaadaninasay janno ku tegaysaabuu hawshaa maxaad ka leedihiin hawshaas waxay daba tegaysaa masalo laba masale ay ku xidhan tahay horta waxyaabaha riyooyinkii manaamaadka waa la makhraati gashadaay lama xujaysto wixii manaam iyo riyo iyo waa tii ay uh, wadaadihii suufiya dadku ku baadhan jireen inshaaraharka iyo inshaara hayse iyo xisaabihii aad garanayseen wey marka hadday ishaare iyo riyo iyo riyo wanaagsan tahay waa la markhaati gashadaa waa la weheshadaa qalbigaa loo yar sheegaa laakiin xujo lagama dhigo sida ilaahay baa yidhi ah ama rasuulkaa yidhi oo kalea lagama dhigahayo waxaa u dhexeeya wax la weheshadaa jira wixii aad baasaysateed kaba shikada iskagaba tag maxaaka fii nafsika fadachu dadkan lagama xarimo waxbaad adu ka waswastay amuu nijaas yahay aduu iskaga fog ummaddana waa nijaas ha ku dhigin waxbaad ka waswastay inuusan xalaal iyo xaaraam yahay wixii adugu kaa gala shiki iskaga fogow ixtiyaatan ummaddana ha ku adkayn xaaraam hadhe halkaa u istaagin riyada noocaasu waa la weheshadaa laakiin xujo lagama dhigto taa waa masalo masalada labaad gabadha waxaa dhici karta inay janno gasho sababku waa maxay laba masalaa kala jiraan laisku khaldin in shaataynka lagu dhawaaqa ama shay la macnaa lagu dhawaaqo ruux uu la yimaado waa shardun lisaxat alislaam waa shardi aan islaamku asaxaynin la'aantii ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna moxamadan rasuulullah ama shay la macnaa inii muslimun iyo aslamna iyo hawlaha lamidkao dhan waa islaamka lagu soo gelaya waana shard ruux inuu la laakiin goormay sharditaa waa markuu ruuxu kari karo ee uu yaqaano ama haddii loo sheego uu ku hadli karo ruuxii laakiin islaamka rabay ee niyeystay inuu islaamo oo islaamka intuu wax ka soo akhriyey islaamka wanaaggiisa aaminay ictiqaadiyey raadinaya in carabka loo mariyo wixii lagu soo geli lahaa wax u maryana saana ku dhinta ahlu janno wey hawshaasi baan u annutqu bاshahaadatayn wmaa fii macnaahuma goormuu shardi yahay waa shardun lilqaadiri ruuxa awoodo weeye garanaya loo sheegi karo ruuxii laakiin aan garanaynin xaggana go'aansaday islaamka jeclaaday qalbiga geliyey ictiqada qalban laakiin kuma hadlin carab ahaan lilcajzi canhu wuu awoodi waaye sida hadda gabadhan uu ninka soomaaliyeed ku adkeeyey doofaar iyo shaqaysu kulaa ku nafbaxday ma kas bay oga tagtay miyay kartay idan waa ra'yi xoog badan in ruuxaaso kale ahljanno noqonayo rag baaba ijmac soo guuriyey annutqu bishaatayni waa sharطun ijmaacan lilqaadiri caajiskuna wuu ka dhacayaa shardi ma aha ictiqaadkaa markaas lagu badbaadaya ajsiga hadda ma kari kartid ya dadkay raadin karti aday baad islaam kaa taqaan adiguna fiijis xaggee aaddaa almuhim ajis waan isku khilaafi karaa aniga waxaan rabaa taqriirka masalada ruuxa caajiska ee kari waaya ashahaadateynka ama wixii la macnaa waa islaam baa loo ictibaarinaya bidaliili xadiii qisai judayma judayma sabana sabana qolihii yidhi maxaa loo ictibaariyey inay muslimiin yihiin aslamnaa maysan dhihin inaa muslimiin maysan dhihin ashhadu an laa ilaaha maysan dhihin ila allah maxay la soo istaageen kelima daahirkeedu uu yahay cay islaamka la caayahayo laakiin ayagu ay ka wadeen isdhiibna diintii baan rabnaa gabadhan dhowr bilood celcelinaysa war qabo oo meel igee indha ii noqo ee islaamka aamintay ictiqaadisay haddaysan keri karin inay ay shahaadato culummaa qaba inay ahlu janno tahay saa marka wadaadku su inaan ka jawaabay ila tahay riyadana waan kuu sheegay gabadhuna waan kuu sheegay waa hadday hawshaasi tahay mid sugan waalcilmu cind allah baarak allah fiik awog wuxuu leeyahay sheekh irshaad fadhiga u dhexeeya labada khudbo bimacnaa ma khudbaduu ka tirsan yahay mise uu ka baxsan yahay mise awowba saasaad ujeeddaa daahiru nusuus axaadiidta nebi maxamed ka sugan ee ka timid sida ka muuqata waxaa weeye fadhigaasi khudbaduu ka tirsan yahay ama madaahibta badankood waxay qabaan inuusan ka tirsanayn kama tirsanay leeyihiin waa la hadli karaa waad iska wardigi kartaa markuu imaamku bilaabo ina alxamdaad shibdhahaysa indhahana dhiibanaysa laakiin daahiru nusuus waxaa weeye taabiciin badan iyo saxaabadan ay qabaan in fadhigu uu ka tirsan yahay khudbada wadaad hadlahayay oo neef tirtay waa neeftirasho hadalkii ma kala goyn khudbadu way socotaa edebtii iyo xasiloonidii iyo dhegaysigii baa weli lagaa rabaa xalaynu marayna xadiis daahirkiisu sidaa ayaan marayna xadiiska sulayd ibn camr al-khatafaani baynu marayna saasaana aslam ah daahir nusuusna u wanaagsan ama masaladu waa khilaafi saanu ogaada insha allahu tacaala idinka dhamaataan filhaya baarak allah fiik xayaakum allah